bsm اllahi الرحmن الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيina mحamد وعlى آله وصaحبه وسلم تسليما كثيرا اللهma علمنا ma ينفعنا وانفعنا بma علمتنا اللهma إنا نسألka الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه qولي baabu أسباaب الxadث xadثka asbaabtiisii ayuu baab yahay xadadka waxaa lagu iطlaaqaa cinda الfuqahاء أmr اctibaariy yaquumu bاlأcضاء yamnacu min صaxaةi الصalaaةi xayثu laa murakis waa arin ictibaari ah bimacnaa la qadarayo ee aan la arkayn oo isla markaa xubnihii laga helayo diidayana ama reebaya salaada asixitaankeedii haddii aysan jirin wax rukso ah oo qofkii u ruksaynaya oo meesha marka markii lagu leeyahy waxaa laga saarayaa faaqidu aلطahurayn qofkii waayey yacni biyihii iyo ciiddii ku gebagabaysanayo laakiin qof heli kara labadaa mid oo ma bannaano markaa salaaddii inuu tukado marka waxa u diidaya waa xada xadakiibaa marka laba nooca xada asqar ah oo ah wax weyse waajibiya iyo xada akbaroo weynoo ah wixii maydhi waajibiya waxaa kaloo xadadka fuqahadu ku ilaaqaan waxyaabaha xadadka sababa laftirkooda waana tuu mualifka halkan u jeedo oo wuxuu mualifka uga jeedaa waxyaabaha xadadka keena sida hurdadii oo kale Eh, alkhaariju min asabiiliin oo kale iyo wixii la midka ah marka markuu leeyahay asbaab اlxadaث waxaa weeyaan idaafadani waa idaafa bayaaniya oo waxaa looga jeedaa asbaabtii ahayd xadadka wuxuu yihi asbaabtii xadadka keenaysay arbacatun afar weeye wuxuu yidhi asbaabta xadadku waa afar afartaa sababood unbaa keena inay qofku dahaaradiisii ay burto oo weysadii ay jabto afartaa sabab unbaa keena marka xadadka halka loo jeedo maaha xadadkii weynaa xadadkii weynaa mualifku dib buu kaga hadli doonaa ee halkan wuxuu u jeedaa xadadkii yaraa xadadka yarkaa ah, asbaabtii keenaysa afar bay noqonayan haddaba axaduhaa midkood khuruuju shayin shay inuu soo baxo weeye min qubulihi xubintii tarankiisa aw amase duburihi dabadiisa ila almaniya mani mooyaane mualifku wuxuu yihi khuruuju shayin shay inuu soo baxo shaygaa ka soo baxaya qubulka ama duburka wuxuu doonaba ha noqdo ama ha noqdo cayn la taaban karo sida kaadidii iyo saxaradii ama riix noqdo neeftaas noqdo ama ha noqdo shay daahir ah ama shay engegan ama shay qoyan shay caadi ahoo dee waxyaabaha muctaadka ka soo baxa sabiilooyinka ama wax aan caadi ahayn sida dhiigga oo kale iyo wixii la mid ah wax kasta oo sabiilooyin ka soo baxa weysadii wuu jebinayaa markii laga reebo manida oo dib mualifku ka sheegayo waxaa daliil u ah in wax kasta oo labada sabiileyn mid ahaan ka soo baxa inuu weysadii jebinayo qowlka ilahi u yihi subxaanaه wa taعaalى markii uu ka hadlayey fii aayaة الwuضuء أw jaءa أxadu minkum min الغاaئط أw laamastm النisاء falam tajiduu maءa fatayamamuu marka ilahay aayadda wuxuu ku sheegay haa'idkii haa'id asal ahaan luqadu waxa weyaan almakaan الmuطmaئin dhul gudan waa halkii saxrada lagu gudan jiray waagii hore markayna suuliyadu jirin qofka halkaasu isku asturi jiro oo xaajada ku gudan jiray marka waxaa looga jeedaa halkan haa'idka bimacnaa wixii ka soo baxayay qofka oo saxaradii ah ayaa looga jeeda ama uu gudanayay kaankii ku gudanayay ayaa magaciisi loogu magac waaya waxaa kaloo oo daliil u ah xadiidkii nabiga sala allahu alayh uu ku yidhi saxaabigii weydiiyey madiga markaasaa nabig wuxu uhi alay sl slam yaqsilu dakarahu wayatawada dakarkiisa ayuu maydhayaa wuuna weyse qaadanayaa xadiidka fi saxiixayn buu kusugan yahay waxaa kaloo nabig alay slat slaam eh, inuu u cawday eh, in uu salaada markuu ku jiro uu ka shakinaya inay neefi ka timi markaasaa nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam laa yansarif xataa yasmaca sawta aw yajida riixan salaada yuusan ka uu maqlo eh, cod macnaha codkii neefta ama riixdeeda urkeedii uu helo mutafaqu calayh marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofka hadday neefi ka timaado in salaadiisii ay buraysa maxaa yeel weysadiisii ayaa jabtay marka axaadiistaas iyo aayaddaas waxay tilmaameen kaadidii iyo saxaradii iyo medigii iyo riixdii wax kasta oo sabiilooyinka labadaa jid ka soo baxa qubulka iyo waa looga qiyaas qaatay wuxuu doonaba ha afartaas ayaa looga qiyaas qaatay ila almaniya manida baa laga soo reebayaa oo qofka manidiisu hadday ka timaado weysadii kama burinayso laakiin seebay manidu uga imaanaysaa qofkii isagon weysadii ka jabin ila manidu marka qaarkood waxay ku timaadaa jimaaca ama qofkii isagoo hurda ayuu isku ixtilaami karaa fuqahadu waxay ku suureeyaan in uu ay nadar kaga timaado manidii eegitaan keliah ama ixtilaam isaga oo fadhiya oo mumakin maqcadahu ah qofka markii uu salka qumaatilku u dhigo waxa weeye uu saa u fadhiisto saana ku gamco weysadiisii ma jabayso hadduu marka saa ixtilaamo oy manadi kaga timaado asagoo saa u hurda waxa weeye weysadiisii ma burayso oo manida maxaa laga soo reebay waxay dhaheen fuqahadu maa awjaba acdama alamrayni bikhusuusihi laa yuujibu adwanahumaa bicumuumihi wixii labada arrin midka weyn waajibiya midka yar kuma waajibiyo caamnimadiisa oo waxay leeyihiin manidani waxay waajibinaysaa labadii arrimood ee ahaa weysada iyo maydhiga midkii weynaa oo ahaa maydhiga marka wixii yaraa ee weysada ahaa ma waajibinayso sida waxay dhaheen xadda muxsinka ninka waxa weeye zinaystay isagoo reer hore soo maray waxaa ku waajibaya qatli in lagu dilo waxa weeye dhagaxa rajma ku waajibaya markaa lama jeldinayo oo boqolkii jeeda laga jari maayo maadaama labadii xad midkii weynaa la mariyey kii yaraa lama marinayo marka saasoo kale weyaan bay dhaheen laakiin xaydka iyo nifaasku ayagu waxaa weeye maydhna way waajibinayaan weysadiina way jebinayaan oo waxay kaga duwan yihiin maxaa yeelay xaydka nifaaska way isdiidayaan weysada yacni ma kulmi karaan maxaa yeelay gabadhi markii caadadu ay qabto dee tukan karto oo salaaddii waa ka mamnuuc marka ka duwan tahay way ka duwan tahay janaabadii walow insada haddii uu awdmo makharajuhu qofkii halkii ay saxrada iyo kaalidu ka soo baxaysay wanfataxa uu furmo taxta macidatihi calooshiisa hoosteeda waxaa looga jeedaa xudunta ee xudunta wixii ka hooseeya uu furmo fakharaja marka uu soo baxo almuctaadu wixii la caadeystay naqada kaasi wuu jebinayaa weysadii wakada waxaa la mid ah naadirun mid naadira la mid ahoo hadduu soo baxo kaduudin waaba sida dixrigii oo kale fi adhari qowlka adharka ah aw amase fawqahaa infataxa waxaa furmay fawqahaa fowqa almacidati caloosha wixii ka sareeya lakiin halkan waxaad usoo qadaraysaa fawqa maa taxta almacida caloosha waxa ka hooseeya wixii ka sarreeya ayaa furmay macnaha xudunta wixii ka sarreeyey ayaa furmay wa huwa makrajkii asligahaana munsadun owdaya aw amase infataxa waxaa furmay taxtahaa yacni macidada hoosteedii baa furantay wa huwa makrajkii asliga ahaana munfatixun uu furan yahay falaa markaa ma burinayo khaarijkii wixii soo baxay weysadii ma jebinayo fi adhari qowlka adharka wuxuu leey mualifku qofka haddii makrajkiisii asliga ahaa halkii ay saxaradu ka soo baxayeen haddii ay awdanto oo waxba ay ka soo bixi kari waayaan ama la awdo adugu say doontaba haatee haddii halkaasi awdanto oo ay furanto taxta almacida xudunta wax ka hooseeya ay furanto oo halkaa ay ka soo ba u ka soo baxo khaarijki ama kaadi ha ama saxra ahaadee weysadii bay ka jabaysaa oo makaankaa furmay wuxuu gelayaa booskii makrajkii asliga ahaa ama waxaa soo baxaya ha ahaado wax muctaad ah wixii soo bixi jiray caadiga kaadidii iyo ama ha ahaado wax naadir ah sida dhiiggii iyo dixrigii iyo wixii la midka ah hadduu halkaa ka soo baxo wax kasta oo khaalij halkaa ka soo baxaa weysadii wuu burinayaa maadaama makhrajkaasi uu qumay maqaamkii makhrajkii asliga ahaa laakiin haddii uu makhrajkii asligahaa uu awdmo isla markaana ay furanto xudunta halka ka sarraysa ayaa furanta dabeetana iyadoo maqrajka asliga owda yahay ayaa halkaasi wax ka yimaadeen weysadii kama jabayso waxaa halkaa ka imaanaya weysadii ma jabinayo waayo waxa weeye saxaro laguma tirinayo mantag buu u dhow yahay maxaa yeele wixii saxaro ah xagga hoose ka soo baxaan ee waxa xagga sare ka soo baxaya wax isbedelee ma aha waa wax sida hunqaacadii ama mantagii oo kale ah marka weysadii ma jabinayo maadaama xudunta xagga ka sarraysa uu ka soo baxay haddii uu ka soo baxo xudunta hoosteeda makhrajkii asligahaana uu furan yahay uusan awdnayn ayadna waa la midoo weysadii ma jebinayo waxaa soo baxaya maxaa yeelay makhrajkii asliga ahaabaaba jira oo jooga oo furan marka waxaa caloosha hoosteeda ama xudunta hoosteeda ka soo baxaya cibro ma leh cibro ma leh wax daruuran u xambaaraysana ma jiro inaan booskii makrajka asliga aan gelino haddaba masalan waa saddex suuro suuro waxa wey makrajka asligabaa awdmay xudunta inta ka hoosana way furantay ama makrajkii asliga ahaa ayaa furan xudunta inta ka hoosana way furantay labadaas suuro haddii uu awdan yahay unbaa weysadii uu jebinaya wixii soo baxa ee makrajka ka soo baxa laakiin mar hadduu furan yahay cibro male suurada saddexaadna waxaa weeye in makrajkii asliga uu awdmo xagga sarana ay furanto xudunta inta ka sarraysa markaa ayadna waxaa ka soo baxa weysadii ma jebinayo walow insada hadduu awdmo mahrajuhu mahrajkiisii asliga ahaa halkii waxa wey kaadidii saxradu ka soo baxaysa hadduu awdmo oo fataxa uu furmo taxta macidatii xudantiisa inta ka hooseysa fa kharaja marka uu soo baxo almuctaadu macida waa asal ahaan waa calool laakiin halka waxaa looga jeedaa xudunta wixii xudunta ka hooseeya uu furmo oo fa kharaja markaa uu soo baxo almuctaadu wixii la caadaystay oo kaadidii saxradii ah halkaa uu ka soo baxo naqada waxaa khaarijka ah wuu jebinayaa weysadii wakadaa waxaa la ah naadirun wax naadir ah, ayaa lamid ah kaduudin sida dixriga oo kale hadduu soo baxo halkaa ka soo baxo waa un la mido muctaadkaasuu weysadii wuu jebinaya fi adhari qowlka adag haddaan aw amase fawqahaa infataxa waxaa furmay fawqahaa xudunta inta ka sarraysa ayaa furantay maa taxta almacida wixii xudunta ka hoosey wax ka sarreeya ayaa furmay wa huwa isagoo makrajkii asligaha munsadun u awdan yahay aw taxtahaa ama waxaa xudunta ka hooseeyey baa furmay wa huwa makrajkii asliga ahaana munfatixun uu furan yahay falaa maya oo khaarijkii halkaa ka soo baxayay ma jebinayo weysadii fi ladhari qowlka adharka ah halkaas haddaba waxaan ku dhammaynay sababkii koobaad ee ka mid ah asbaabtii xadadka oo ahaa alkhaariju min axad الsabiileyn athani ka labaadi waxaa weeye zawaalulcaqli caqligii inuu zuulo ilaa nawma mumakinin qof makaneeyey hurdadii mooyaane maqcadahu makaanu fadhigiisii makaniyey oo baridiisii dhulka ku qabtay mooyaane ilaa nawma mumakinin mid makaniyey hurdadii mooyaane maqcadahu makaana fadhigiisi dhulkii makaniyey sababka labaad waxaa weeye caqligii qofka inuu ka tago loogama jeedo waali ee waxaa looga jeedaa tamyiizkii kala garashadii qofku wax kala garanayay in ay ka zuusho ay ka tagto ama ha kaga tagto hurdo ama ha kaga tagto koomo ama ha kaga tagto sukri ama maandooriye ama waali ha kaga tagto yacni garashadii mar haddii qofkii ka tagto waxaa weeyaan uu weyse qabay weysadiisii way jabaysaa waxaana taa daliilo xadidka nebigu yihi salى اllahu alayه wasalam alcaynaani wikaau sah labada indhood waxa weeye dabarka dabada weeye faman naama qofkii seexda falyatawada ha weysiisto rawahu abu daawuud oo wuxuu nabigu lehay calayhi الsalaatu wasalaam labada indhood waa dabarka dabada bimacnaa qofku intuu soo jeedo oo xiskiisii uu joogo ayuunbuu dabadiisa xakamayn karaa oo ka warhayn karaa waxa ka soo baxaya laakiin mar hadduu gamco oo hurdoodo waxa weeye isma ogo ka soo baxaya oo lama socdo eh, sidaa awgeed nabig wuxu ui alay slat faman naama falyatawada qofkii seexdaa waxa weeye ha weysiisto haddaba xadiiku wuxuu ku soo arooray hurdadii waxaa looga qiyaas qaatay wixii hurdada la xugum ah sida waalidii iyo qofka markii maandooriye intuu isticmaalo maskaxdiisii ama caqligiisii uu togay garaadkiisii iyo wixii la mid ah waxaa laga soo reebay ilaa nawma mumakinin maqcadahu min alard qof yacni seexday asaga oo dhulka makaniye baryihiisa oo si fiican salka u dhigay oo yacni makaniye maqcadkiisi qofkaasi hadduu saa ku gam-o weysadiisii ma jabayso waayo cilladii laga cabsanayey ee ahayd qofku markii uu gam-o inuu wax ka yimaado ayaa meesha ka baxdayoo marba hadduu qofku sidaa u fadhiisto oo salka qumaad dhulka u dhigo wax ka soo baxayaan jirin xilligaas marka maadaama kharijka un soo baxaynin waxa weye qofka weysadiisii way dhowran tahay waxaana taa lagala soo baxay xadiidkii anas uu wariyey radia allahu tacaala canhu wuxuu ihi kaana asxaabu rasuuli llaahi sala allahu alay slam yanaamuuna uma yusaluuna walaa yatawada'uun asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi way seexan jireen dabeetana macanaa weliba khaasatan salaadda ceshaha intay sugayaan sida riwaayaadka muslim ku sugan ayay seexan jireen dabeetana way tukan jireen mayna weyse qaadan jirin marka waxaa lagu xambaaray in ay fadhiga ku seexan jireen si nusuustii loo jamciyo riwaayaadka qaar baaba caddaynaya xataa takfiqa ru'uusahum way macnaa seexan jireen ilaa madaxoodu hoos u dhaco waxay tusinaysaa in maaragtay ayagoo fadhiga ay seexan jireen intay salaadda ceshaha sugayaan laakiin waxaa jabinaya waa hurdada ee luladu ma jebinayso weysadii farqiga udhexeeya lulada iyo hurdadan waxa weeye qofka hurda waxba ma kala ogo haddii agtiisa lagu sheekaysanaya xataa waxba ma maqlayo laakiin qofka lulaysan waxa weeye ee nocaaska ku sugan waxa agtiisa ka dhow hareerihiisa wuu la socdaa dadka sheekeysanaya wuu la socdaa laakiin hadalkoodusan fahmayn waxay ku sheekaysanayaan calaamaadka hurdadan waxaa ka mid ah la yidhi qofku waxaa laga yaabaa inuu eh, riye ama qarow wax arko laakiin qofka asagoo waxa weeye nucaas ku sugan waxba arki mahayo ma riyoonayo ahaaliu ka saddexaadi iltiqaau basharatay alrajuli wاlmar'a iltiqaau basharatay alrajuli ninka eh, jidhkiisa inuu kulmo iyo walmar'at haweeney yacni jidhka ninka iyo jidhka haweeneyda hadday istaabtaan ayaa weysadii jebinaya ilaa maxraman markii laga reebo maxramka fi ladhari qowlka adharka ah walmalmuusu kii la taabtay kalaamisin kii taabtay inbuu la mid asna weysadiisi way jabaysaa fi adhari qowlka adharka ah walaa tanqudu ma jabinayso weysadii ninka sagiiratun inan yar oo la ijtihaynayn wa shacarun tin hadduu haweenayda tinteeda uu taabto weysadii kama jabayso wa sinun ilig hadduu taabto ma ab weysadii kama abayso wdufrun cidi fil asaxi qowlka asaxa naaqidka saddexaad ama sababka saddexaad ee asbaabta xadadka waa in nin iyo haweeney inay jidhkoodu isgaadho oo istaabto weeye marka la leeyahay nin iyo haweeney waxaa kaa baxay haddii laba nin istaabtaan ama laba haweeney istaabtaan kuwaasi weysada ma kala jebinayaan laakiin waa nin iyo haweeney inay istaabtaan aan maxram isku ahayn eh, nin marka la leeyahay waxaa looga jeedaa ama haweeney qof gaadhay xaddulijtihaa xad la hunguriyeyn karo ama la ijtihayn karo eh, hadduu doon yuusan qaan gaadhinbe hadduu doon yuusan qaan gaadhinbe eh, shardi ma inuu qofkii qaan gaadho lakin waa qof la ijtihayn karo waxa kaa baxay ilmihii yaraa ee waxaa weeye aan qaan yani aan yani aada u yaraa en la ijtihaynayn sida mala ilmaha saddex jirka ama shan jirka iyo wix lamidka weysadii ma jebinayo hadduu nin yahay iyo hadduu eh, marka taas waxaa daliil u ah ninka iyo haweeneyda weysada kala jebinayaan haddayna maxram isku ahayn qowlka ilaahay uu yidhi aw laamastumu nisaa waa aayaddii haddaan soo akrinaynay ee aayat lwudu ilahi wuxuu ihi aw jaa axadu minkum min alghaa'iti aw laamastumu nisa falam tajiduu maaan fatayamamuu saciida ayiba famsaxuu biwujuhikum marka ilaahay wuxuu ku tiri waxyaabaha eh, laga weysaysanayo haddii biyo la waayana la gebagabaysanayo in aw laamastum nisaa ama dumarkii aad taabataan laamasa lafdigaas ayay ayaddu ku soo aroortay laamastum nisaa waxaa qiraa'aadka qaar ku sugan aw lamastum waa qira'at xamza iyo kisaa-i waxay ka toddobada qiraa'o ee waxa weeye waxa weye mutawaatirka ah alqira'aat sabca ayay ka mid yihiin iyo kisaa marka qira'ada xamsiyi kasaa-iya waxay tahay aw lamastum marka lamsigaas iyo mulaamasada isku macni noqonayaanoo imaam shaafici wuxuu ku fasiray taabashada shardi maa in gacanta lagu taabto haddii xataa jidhkooda meel kasta oo ka mid oo istaabta ama gacanta ha ahaado ama waxa wey lugaha iska taabtaan ama meel kastoo jirkooda iska taabtaan waxa wey weysadii way ku jabaysaa shahwaha isku taabtaan ama shahwiyaysan isku taabanin ama waxa weeye ha u qasdaan taabashada ama yayna u qasdin ama qofka la taabanayo ee dumarka ha ahaado hadduu doono qof cajuusa oo waxa weeye aan la ijtihaynaynin waxa weeye biayi xaal hadday istaabtaan weysadii way jabaysaa waaya waxaa laga soo reebay ilaa maxraman maxramkii ayaa laga soo reebay oo maxramka waxaa looga jeedaa qofka guurkiisu uu xaaraan kaa yahay maalan hooyada oo kale walaasha oo kale gabadhii ridaacda ka dhexeey nugmada ka dhexeeyey ee hal hooyo idin naaska na jaqsiisay waxaa weeye ukhtuka min aridaac iyo qofkii idinka dhexaysay musaaharo xidid idinka dhexeeyey waxaaso dhan waxaa weeye waa maxram qof kastoo guurkiisu xaaraanka iyo cala ta'biid si joogto ah, ayaa maxram ah markaa weysadii kaa jabin maayo maxaa yeelay cilada ninka iyo haweeneyda waysada kala jabinaya waxa madinatu shahwa waxaa lagu tuunsan yahay halkaas inay shahwe imanayso oo khaarij u imanaya wax soo baxaya mar haddiise maxramkaagii uu yahay maxramkaagi wuxuu la mid yahay sida adoo nin raga taabtay oo kale maxaa yeele qofkii ma hunguriyanayo baxrkiisa waaya walmalmuusu kii la taabtay kalaamisin taabtay muu yahay fi ladhar markuu leeyahay mualifku yacni labada qof haddii mid uu taabashada lahaa midna la taabtay oo mafcuul mafcuulu ahaa xukumka waa iskaga midoo labadaba weysadoodu way jabaysaa kii taabtay un kama abayso kii taabtay un kama jabayso waxay ka mid tahay masaladan masaaishay ku kala duwan yihiin lamsiga iyo masiga qofka haddii uu qof kale dakarkiisa uu taabto waxa weeye kaa taabtay unbaa weysadiisu ay abaysa kii la taabtay kama abayso laakiin lamsiga ninka iyo haweenida istaabanayaan labadooda weysadu waa ka abaysaa kii taabtay iyo kii la taabtayba way wadaagaan waxa weye ladadii ama e, shahwadii way wadaagaan taabashada waaya walaa tanqudu ma jabinayso sakiiratu inanti yarayd inanta yarta aan la ijtihaynaynin nin rag uu taabto weysadii kama jabayso wa shacarun tintii ayadna weysada ma jabinayso iyo wa sinun iligii wa dufrun ciddidii haddii uu haweeney ka taabto timaha ama ciddida ama iligga uu taabto waxa weye intaaso dhan weysada ma jabinayaan maxaa yeelay bashara ma aha waa kii mualifku qeydka hore inagu soo sheego iltiqaau basharatay arajul wuxuu ihi jidh buu ihi jidh buu ka cabiray jidhkoodu inu istaabto ilan jidhka yani dareen la ishtahinaya laakiin tintii iyo iligii iyo ciddidii intaasi waxyaabo inta badan dareenle ma ah oo yani madinat shahwa ma ah aragtida unbaa lagu raaxaystaa mooyaane laakiin xagga taabashada laguma raaxaystay dheheen culimmadu saas darteed waysada ma jebinayaan kuwan waayahay alraabicu sababka afraad ee waxyaabaha weysada jebinaya ka ah masu qubuli اlaadamiyi aadamiga xubintiisa taranka oo la taabto weeye bibaطni اlkafi cukurka baaطinkiisa xaggiisa hoose lagu taabto wakadaa waxaa la mid ah oo asna weysadii jebinaya fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno xalqatu duburihi duburkiisa wareegeeda laa farji bahiimatin naflaydii ama neefkii farjigiisa maya oo weysadii ma jebinayo wayanqudu waxaa weysadii jebinaya farju lmeyiti meyidka farjigiisa hadii la taabto wasagiiri ilmihii yaraa farjigiisa haddii la taabto weysadii way jabaysaa wa maxalu ljabbi halkii laga jaray xubintii taranka dakerkii laga jaray waxa weye haddii la taabto weysadii way jabaysaa waاdakaru اlashalu iyo dakerkii waxaa weeye engegey ee aan shaqaynayn waxa weye haddii la taabto weysadii way jabaysaa wabilyadi shallaa gacantii ingegnayd hadii lagu taabto dakar fil asaxayadna weysadii way ku jabaysaa walaa yanqudu weysada ma jabinayo ra'sul asaabici faraha fiidooda ama darafkooda hore weysada ma jebinayo wamaa baynaha iyo faraha dhexdooda intaa midna weysadii ma jebinayo arrinka afraad ee asbaabulxadad ka mida ah waxaa weeye in la taabto qof aadami ah hubulkiisa waa xubintii taranka ama laba ama dhadig oo isla markaa lagu taabto bibaطni اlkafi cukurka baainkiisa kafku waa inta baainkan waxaa looga jeedaa baabacada iyo faraha intaasaa looga jeedaa intaa in lagu taabto haddaba meel kale haddii lagu taabto weysadii ma jebinayo haddii maalan lagu taabto gacanta inteeda kale ama cagtii ama xataa cukurka dhabarkiisa dambe ee madow waxaa weeye weysadii ma jirin ee haddii lagu taabto baabacada iyo faraha hoose unbaa weysadii ku jabaya marka taasna waxaa daliil ah xadidka nebigu yuhi salى اllahu alayhi wasalam man masa farjahu falyatawada qofkii farjigiisa taabtaa ha weysaysto nabig alay sl wuxuu ka cabiray farjahu qofkii farjigiisa taabta culamadu waxay ga qiyaas qaateen hadduu qof kale farjigiisa taabto min baabi awlaa bay dhaheen taasaaba ka sii foolxun oo xurmadii qofkaasuu meel kaga dhacay marka kaasaaba ka mudan inuu weyse qaato waa qiyaas awlaa bay dhaheen riwaayat ibni xibbaan ee xadiidkan wuxuu nabigu yihi alayhi salatu wasalaam idaa afdaa axadukum axadkiin la gaadho biyadii gacantiisa ilaa farjihi farjigiisa walaysa baynahumaa iyadoosan udhaxaynin sitrun wax kala teedaya oo kala xidhaya walaa xijaabun xijaab toona falyatawaddaha weysiisto ifdaagaas ayuu imaam shaafici ku fasiray in lagu taabto idaa afda axadukum biyadihi ifdaaga waxa weyaan buu ihi allamsu bibaطni اlkaf lagu taabto baabacadaas lagu taabto wayaan buu ihi waayahay kaasi waa naaqidkii waxaa la ah oo qowlka jadiidka ah weysadii jebinaya haddii uu taabto duburka ama dabada wareegeeda qofka duburkiisa ama dubur qof kale hadduu taabto weysadii way ka jabaysaa laakiin waa inta wareega un ah inta wareega un ah weeyaan waayo waxay dhaheen qiyaasan cala alqubul qubulkii baa qiyaas qaadanayaa maadaama labadaba wixii ka soo baxaa uu yahay naaqid weysadii uu jabinayo lamsigoodana isku mid weeyaan oo isku xugun bay qaadanayaan laa farji bahiimatin bahiimada waxa weeye waa xayawaanka xayawaanku doonaba ha ahaado waxa weeye sida geelii iyo loodii arigii farjigooda haddii la taabto weysadii kuma jabayso oo weysadii ma jabinayo iyo shimbirihiina waa la mid iyo xayawaanaad kala duwanaa waayo de farjigan farji la asturaba ma ah oo cawro ah ma ah waana xalaal in la eego sidaa darteed maadaama uusan xurmoba lahayn dee taabashadiisana weysadii ma jabinayso wayanqudu waxaa jabinayu yihi mualifku farjulmayiti meyidka haddii uu farjigiisa taabto weysadii way ka jabaysaa wasagiir ilmihii yaraasna waa la mid hooyadii haddii ilmihii iyadoo u maydhaysa ama u sijaynaysa ay farjigiisa ay taabato ama inan haada ama inan haatee weysadii way ka jabaysaa marka waxaa wey lama kala qaaday labkii hadduu lab ka taabto farjigii weysadii way ka jabaysaa dhadig hadduu dhadig ka taabto farjigii weysadii way ka jabaysaa weyne iyo yaran looma kala qaaday sida lamsiga aan u eegeynay qofkii laga taabanayay ma qof mushtaha oo la ijtihaynaya mise ma aha lama eegayo waxaas o dhan qofba hadduu farjigiisa taabto ama ha weynaado ama ha yaraadee ama lab ahaade ama dhadig ahaadee waxa weeye weysadii way jabaysaa waaya maxaa yaele xadiidku ma kala qaadinoo xadiidku u ilaaqay wayanqudu waxaa jebinaya farju lmeyiti meydka farjigiisa hadii la taabto wasagiiri ilmihii yaraa farjigiisa haddii la taabto weysadii way jabaysaa wa maxalu ljabbi halkii laga jaray dakarka ama xubintii taranka ee ragga laga jaray haddii la taabtana waxaa wey weysadii way jabaysaa waاdakaru alashal dakarkii engegey haddii la taabto qof haddii dakarkiisa usan shaqaynayn dakarka ashalka waxaa looga jeedaa aladi laa yanqabid walaa yanbasit mana fidayo mana ururayo waa dakar qalalanoo waxa wey sidaa ku qalalay xubin aan shaqaynaynin marka xubintaas haddii la taabto iyadoo sidaa u qalalan waxa weeye weysadii way jabaysaa wa bilyadi shalla sidoo kale gacan qalalan oo engegan oo shaqaynayn hadduu dakar ku taabto ama farji ku taabto weysadii way jabaysaa fil asax walaa yanqudu ma jebinayo ra'su faraha madaxooda haddii uu ku taabto farjigii weysadii ma jabinayo wamaa baynaha iyo faraha wax udhexeeya rasulsaabi waxaa loga jeedaa faraha madaxooda hore halkaasaa looga jeedaa wamaa baynahana waxaa loga jeeda faraha dhexdooda inta udhexaysa ayaa looga jeedaa ila waa ku mualifku yihi bibaain kaf kafka baainkiisa waa intan baabacda iyo faraha xaggooda hoose lakin wixii intaa ka baxsan e, faraha madaxooda iyo inta udhexaysa iyo waxaasna weysadii ma jabinayo saas darteed waxa daabidka waxa weysada jabinaya e, gacanta ka mida waxaa markii labada gacmood uu saas kuu daboolay weliba xogaa yar ictimaado intaa isdaboolaysa wey waxaa kaa baxday marka faraha madaxooda hore iyo dhexdooda intaas ma soo gelayaan oo weysadii ma jebinayaan haddii lagu taabto iskaba dhaaf dhabarka dambe ee kafka iyo xubnaha kale haddii lagu taabto weysadii ma jebinayo waaya sababtan waxaa wey lagu khasisayo baabacada waxaa wey qofku markuu farjiga ku taabto baabacada umu shahwo dareemaya laakiin inta kale shaawo ma dareemay haduu ku taabto xikmada lagu khasay baa taas waaya wayaxrumu waxaa ku xaaraana bilxadai xadakii waxaa xaaraan ku noqonaya asalaatu salaadii waawaafu iyo awaafkii wa xamlu musxafi musxafkii oo la xambaaro wamasu waraqihi xaanshidiisa oo la taabto wakadaa saasoo kale waxaa la mid ah jilduhu jildigiisa ayaa la mid ah cala saxiixi qowlka saxiixa wa khariidatun iyo gal wasunduuqun iyo sunduuq fiihimaa khariidada galka iyo sunduuqaasba uu ku sugan yahay musxafun musxaf iyo wamaa kii taabashadiibaa la ah, kutiba loo qoray lidarsi qur'aanin qur'aan dhigashadii barashadii ka lowxin sida looxii weeye filasaxi oo waa xaaraan looxii in la taabto qur lagu qorayey isagoo qur-aanku wal asaxu sida asaxa ah qowlka asaxa waxaa weeye xillu xamlihi qur-aanka ama musxafka xambaaritaankiisa ama qaadidiisa inay bannaan tahay fii amticatin weelo dhexdooda lagu qaado wa tafsiirin iyo tafsiir dhexdii wa danaaniira iyo danaaniir hadduu ku qoran yahay lacagtii hadduu ku qoran yahay laa qalbi waraqihi laa xillu qalbi waraqihi warqadiisa in lagu rogo xalaal ma aho ma bannaano bicuudin qori in lagu rogo walasaxu sida asaxa ana asabiya ilmihii yaraa ee aan qaangaarhka ahayn almuxdita een weyse qabin laa yumnacu loo diidi maayo musxafkii inuu taabto hadduu qur-aan ka dhiganayo qultu waxaan idhi danawowi ahay alasaxu qowlka asaxa waxaa weeye xillu qalbihi yacni warqadda musxafka in lagu rogi karo bicuudin qori wa bihi arrinkaas oo ahaa inay bannaan tahay qori in lagu rogo ayaa qaaca ay gooyeen ee go-aamiyeen alciraaqiyuuna culammadii shaaficiyada ciraaqiyiinta ahaa wallaahu aclam mualif halkan wuxuu ku tilmaamayaa waxyaabihii xadadka xaaraan ku noqonay markuu soo tilmaamay asbaabtii xadadka ayuu wuxuu kusoo khatimayaa waxyaabaha xaaraan ku noqonaya qofka markii uu muxdit yahay uusan weyse qabin xajadkii asqarka ahaa maxaa xaaraan ku noqonaya oo qofkii aan u bannaanayn waa afar shay waa salaadii iyo dawaafkii iyo musxafkii oo la taabto iyo musxafkii oo la qaado afartaa wey arrinka koobaad waxaa weya salaadda oo qofkii muxdidka aan ah weyse qabin waxaa ka xaaraana salaaddii inuu tukado culamaduna arrinka way isku waafaqsan yihiin waxaana daliil ah qowlka nebigu yuhi sala allahu alayh wasalam laa yaqbalu llahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada ilaahay axadkiin salaaddiisa aqbali maayo haddii uu eh, xadaث la yimaado oo weysadii ka jabto ilaa uu ka weyse qaato macnaha salaaddiisu ma asaxayso wey eh, salaaddii waxaa la mid ah oo salaaddii soo gelaya salaatujanaazadii weyse la-aan laguma tukan karo eh, sujuudu shukrigii iyo sujuudu tilaawihii ayagana saasoo kale weyse la-aan lama sujuudi karo sujuudu shukri sujuud tilaawo toona iyo khudbadii jumcaha waxaasoo dhan waxay soo hosgelayaan ayagana waxay la xugum yihiin salaaddii on waayahay laakiin qofka haddii daruro ku kalifto oo wax uu ku weyse qaato uu waayo wuxuu ku gebagabaystay qof lagu xidhay meel uusan ka helaynin biyo iyo caro toona markaa dee waxa wey faaqidu tahureeno lidaruurati ayuu salaaddii u tukanaya arrinka labaad waxaa weye aawaaf awaafkiina waa xaaraan ama farad ha ahaado ama sunna ha ahaadee qofkii asagoo bilaaweysaa ma dawaafi karo kacbada waxaana taa daliil ah xadidka nebigu yuhi sala allahu alayh wasalam adawaafu bilbeyti salaat ilaa ana allaha axala fiihi lkalaam faman takalama falaa yatakalam ila bikhayr dawaafku waa salaad buu nebigu alayhi salatu wasalaam laakiin ilaahay baa baneeyey dawaafka dhexdiisa in la hadlo qofkii hadlo waxaan khayr ahayn yuusan ku hadlin marka waxaa laga qaata halkaas inuu xukunkii salaada uu qaadanayo bilaa dahaaro aan dawaafi karin arrinka saddexaadna waa xamlu musxaf musxafkii in la qaado arrinka afraadna waa in musxafkii la taabto taabashadiisi iyo qaaditaankiisuba waa xaaraan qofkii muxdidkaa ah inuu qur-aankii uu taabto ama musxafkii ama uu qaado amaa taabashadiisa waxaa daliilu ah qowlka ilahi wuhi laa yamasuhu ila muaharuun laa yamasuhu ma taabanayaan qur-aanka ila muaharuun kuwa dahaaro qaatay mooyaane waa khabar laakiin looga jeedo bimacna nahyi yaysan taaban baa looga jeeda xadiidkana waa kii ahaa nabigu yuhi salى اllahu alayhi wasalam laa yamasu اlqur'aana ilaa طaahir qur'aanka ma taabanayo qof aan daahir ahayn marka nusuusta waxay ku soo aroortay taabashadii qaaditaankiina waa looga qiyaas qaatay waxaa min baabi awla isagaaba kasii xildheer in la qaado oo gacantii lagu qaado ama shay kale la dhexgeliyo la qaado la xambaaro waaya waxaa la mid ah musxafkii xaanshadiisa horta waa xaaraan in la taabto jildigiisa galkiisana jildiga musxaf ku dheganna asna waa xaaraan in la taabto maxaa yeele musxafkii ayuu ka mid yahay saa darteed hadii musxafkii la iibinayo waxaa weeye wuu la soconayaa jildigiisii waxaa kaloo la mid ah galka musxafka la geliyo ama sunduuq hadduu ku jiro musxafkii ama uu gal ku jiro waa un la midoo lama qaadi karo galkaa uu musxaf ku jiro iyo sunduuqa uu musxafku ku jiro maxaa yeelay waxa weeyaan xukunkii musxafkay qaadanayaanoo musxafkii maadaama ku dhex jiro lama qaadi karo waa haddiise sunduuqaas iyo galkaas musxafka loogu talagalay waaya waxaa kaloo la mid ahaa oo musxafka xukunkiisa qaadanaya looxii lagu qoray qur-aanka looxan qur-aanka lagu barto asna waa la midoo qof muxdia ma taaban karo hadduu qur-aanka ku qoran yahay lakin asaga khilaaf baa ku jira fi asax waa kan kuleyay mualifko khilaaf baa ku jira oo qowlka asax kasoo horjeeda wuxuu leeyahay waxa weeye qur-aankan ku qoran lidawaam ma ah wax joogto ah ma ahe waa dhawaan baa laga maydhi doonaa sidaa darteed xukunkii musxafka ma qaadanayo waa la taaban karaa lakiin sida muctamadka ah waxa weeye musxafkii ayuu laxugum noqonaya laakiin malifku wuxuu ihi maa kutiba lidarsi qur'aanin qur'aan dhigashadii waxaa kaa baxay haddii qur'aan dhigashadii aan loo qorin oo waxaa weeye maalan xaanshi lagu qoray oo kale waxaan la yidhaahdo qardhaasta qardhaastaasi waa la taaban karaa maxaa yeele looma qorin lidarsi qur'aan saasoo kale waxaa la mida ayadna ah oo la taaban karaa haddii qur-aankii lagu qoro maryaha ama lagu qoro warqad qof loo qorayo oo kale oo risaalo ah maxaa yeele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu diray saxaabi oo u diray hiriqle markuu u qoray warqadii warqadaasna waxaa ku qoraa ya ahla اlkitaabi tacaaluu ilى kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum ayaddaasa ku qoreed nabigana alay slam una faray saxaabiga warqadda qaadayey inuu mar kasta weysada uu ilaaliyo waayahay walasaxu waxaa asax ah oo muctamad ah xillu in musxafkii lagu dhex qaadi karo fii amticatin weelal dhexdood ama alaab dhexdood wa tafsiirin iyo tafsiir dhexdeed bimacnaa wuxuu leeyahy mualifku haddii musxafkii ku dhex jiro amtico alaabu ku dhex jiro alaabtaa waa lagu qaadi karaa haddii qur isku dhex jiraan iyo tafsiirkiina tafsiirka waa taaban karaa oo waxa weeye waana la ambaari karaa waana la taaban karaa laakiin waa goorma markii tafsiirkaas ay bannaan tahay in la taabto waa haddii tafsiirku ka badan yahay qur-aanka haddii tafsiirkii qur-aanku tafsiirku badan yahay markaas la taaban karaa tafsirki lakiin haddii qur-aanku uu badan yahay xukumkii musxafka muu qaadanay markaa lama taaban karo walasaxu qowlka asax waa yaxilu xamli qur-aankii in lagu qaadi karo fii amticatin weelal dhexdood waa tafsiiriyo tafsiir dhexdii wa dananiira iyo dananiir waxa weeye dananiirta waa lacagtan waxa weye waaba hore jiri jirtay ee dinaarka ee dahabka ahayd ayaa waxaa lagu qori jiray qaarkood qur-aan baa lagu qori jiray ayad qur-an laga yaba in lagu qoro sida qul wallah oo kale maalan marka haddii qur-aankii uu ku qoran yahay dinaarkii ama lacagtii waa la qaadi karaa maxaa yeelay qofku markuu qaadi wuxuu u qasdayaa lacagtaas ee qur-aankii uma qasday inuu qaado ilaa qalbi waraqii bucuud yacni musxafkii warqadiisii laguma rogi karo cuud ama qori macnaha wuxuu ujeedaa qofkii asagon weyse qabin haddii uu doono musxafkii xaanshadiisii inuu ku rogo qori yar oo intuu saa usoo geliyo uu warqadii ku rogo isagoo musxafkii taabanin ma bannaantay mise ma banaano qolku raaficu rajaxay waxa wey inaysan bannaanayn lakin nebigu wuxuu ihi way bannaan tahay oo waxaa weeye qowlkaasi waa qowl saxiixa inay bannaan tahay ilmaha sabiga ah ee waxaa weeye aan qaangaadhka ahayn haddii uu muxdit yahay uusan weyse qabin qur-aankii ma taaban karaa si uu qur-aankii dee u akhriyo oo hadiya jeer malcamaddii uu qur-aankii u barto way bannaantah ilmaha sabiga ah la mid ma aha qofka weyn isagu maadaama uusan qaangaar ahayn oo musan mukalaf ahayn ilmihii waxaa weye wuu u bannaaya musxafkii inuu taabto looxii wuu taaban karaa maxaa yeelay qur-aankii ayuu ka baranayaa wayna ku adagta ilmihi inuu mar kasta weyse qaato oo dahaaro qaato way adagta laakiin waa markii u qur-aan ka baranayo laakiin hadduusan qur-aan ka baranaynin waxaa weeye ma banaan inuu musxafkii taabto ilmaha la sheegaya sabigana waa sabiga mumayiska ah ilmaha xadu tamyiis gaari ah wayaan toddoba jir maalan iyo wixii kasii badan ilmaha waxa weyaan dee wax kala garanaya qur-aan dhiganaya wayaan lakin ilmo yaroo mumayis aan ahayn laba jir ama saddex jir wixii la mid ah kaasoo kale dee mama banaanaba in muxafkii loo gacangeliyo maaa yeel muxafkii wuu ku ciyaarayaa xurmadiisina meel buu kaga dhacaya waaya halkan uu mualifku ley wabihi qaطca alciraaqiyuun ciraaqiyiintaas wuxuu uga jeedaa mualifku waa culammada shaaficiyada ee reer ciraaq bakhdaadiyinna waa la yidhaahdaa waxaa ay shaaficiyadu leeyihiin labo daa'ifo oo waaweyn oo madhab u khidmeeyey qolana waxa weyaan ciraaqiyiin qolana waxa weya khuraasaaniyiin khuraasaniinta waxaa la dhahaa maraawizana waa la dhahaa khuraasaniin waa la dhahaa dhulkaa khuraasaan hadda iraan ka tirsan ayay ka soo jeedaan ciraaqiyiintuna waa dhulkaa ciraaq hadda loo yaqaano oo caasimadiisu ahayd baghdad marka bakhdaadiyiinna waa la dhahaa kuwaana khuraasaniin baa la dhahaa labada qoloba waxabay madhabkii way u khidmeeyeen wayna u adeegeen marka qolada ciraaqiyiinta ah ayaa weliba madhabka kusii xoog badan oo waxa weeye naqligooda uu mutqan yahay aada u sugan yahay sheekhoodun wuxuu abu xamid isfaraayini oo dhintay sanadii afar boqol iyo lixdii hijrada sheekhu dariiqat alciraaqiyiin weeyaan waman tayaqana qofkii huba duhuran dahaaro inuu dahaaro qabo aw xadathan ama xadath huba oo washaka markaa ka shakiya fii didihi lidkiisa ka shakiya camila wuxuu ku camal falayaa biyaqiinihi hubaalkiisa falow tayaqanahumaa duhrigii iyo xadadkiiba hadii uu hubo oo wajahila uu ka jaahil yahay asaabiqa midkii horeeyey labadooda fadiddu ma qablahumaa labadooda wixii ka horeeyey lidkiisa ayuu qabsanayaa fi lasaxi qowlka asaxa halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa qofkii hadii uu ka shakiyo dahaaradii marka horena uu hubay inuu dahaaro qabay laakiin wuxuu ka shakiyey inay weysadii ka jabtay ama taa cagsigeeda oo waxa weeye wuxuu hubay inuusan weyse qabin laakiin wuxuu ka shakiyey inuu dib ka weyse qaatay iyo in kale marka yaqiinna meesha way taallaa hore iyo shaki ka dambeeyey labadaasa meesha iska rab yaalla ama qofkan wuxuu hubaa inuu weyse qabay markii horreysay laakiin kadib weysadii ma kaa jabtay mise kaama jabin labadaasuu ka shaki qabaa oo uusan kala hubin shakigana halka loogama jeedo mustawi darafayn xataa hadduu u malaynayo inay ka jabtay cibro male waa isku midun yani ama mala ahaado ama shaki mustawi darafayn ahaado waa isku midun marka mar hadduu qofkii shakiyo oo uu ka shakiyo dahaaradiisii uu hubay waxa weeye mar kasta yaqiintii wuu yaqiintu waa maxay waa wixii shakiga ka horreeyey oo markii hore hadduu hubay inuu dahaaro qabo dabeetana uu ka shakiyey in weysadii ka jabtay waxaa weeye shakiga wuu iska tuurayaa yaqiintaasuu qaadanaya salaaddii saasuu ku tukanaya haddii uu hubay in uusan weyse qabin markii hore laakiin dib u ka shakiyey inuu weyse qaata waxau egeedna inuusan weyse qabin ayaa la hubaa shakiga waa iska tuurayaa waxaan lagu camal falaya qaacidada ahayd alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintii kuma zuulaysa shaki waxay ka mid tahay qawaacidda shanta ah ee fiqigu ku dhisan yahay ee ahaa alumuuru bimaqaasidiha alyaqiin laa yazuulu bishak almashaqa tajlibu taysiir addaru yuzaal alcaadatu muxakama shantaa qaaciduu fiqigu ku dhisan yahay waxaa lahaa islaamkana waxaa lagu dhisay shan tiir yani fiqiguna wuxuu ku dhisan yahay shan qaacido oo waaweyn oo mahaad ah oo qawaacid fara badan ay iyo masaa'il aan la koobi karin marka qofku mar hadduu ka shakiyo dahaaradiisii kolba wixii uu hubo unbuu ku camalfalayaa shakigan uu iska tuuraya waaya waxaana taa asal u ah oo qaacidada iyo masaladan ba asal u ah xadiidkii nabigu yihi salى اllahu alayه wasalam ida wajada axadukum fii baطnihi shaya axadkiin haddii calooshiisa uu wax ka helo faashkala calayhi akhraja minhu shayun am laa dabeetana uu ka shakiyo inay wax ka soo baxeenayo in kale falaa yakhrujana min almasjidi xataa yasmaca sawta aw yajida riixan masjidkii uusan ka bixin ilaa uu e, cod maqlo ama riix u helo macnaha wuxuu ka wada nabig alayh الsalaatu wasalaam weysadiisii yuusan u qaadanin inay ka jabtay weysadiisi yuusan ku xukumin inay ka jabtay mujarad shakiyaa ku dhacay qofkan uu weyse qabin masjidku joogay salaadii uu sugayey dabeetana wuxuu ka shakiyey in wax ka yimaadeen oo neef iyo wax ka soo baxday laakiin ma hubo marka nabig wuxu ala sl slam ilaa uu hubsado e, waxa weeye degdegin ama urkii neefta uu helo ama codkeedii u maqlo waaya falow tayaqanahumaa haddii labadoodaba uu hubo macnaha duhri iyo xada labadaba u hubaa masaladii hore waxay ahayd labadooda mid buu hubay midna uu ka shekinayay laakiin tan labada wuu hubaa inuu dahaaro qaatana wuu hubaa inuu waxaa weeye weysadii ay ka jabtay oo suuli u galay ama uu kaajayna wuu hubaa laakiin midkii horreeyey buu garanaya falow tayaqanahumaa haddii labadaba hubo oo wajahila uu ka jaahil yahay asaabiqa kii horeeyey fadiddu maa qablahumaa labadooda wixii ka horeeyey lidkiisa ayuu qaadanaya masaladan suuradeedu waxaa weeye qof ba salaaddii subax tukaday isagoo weyse qaba maalan dabeetana cadceeddu markay soo baxday ayuu qofkan weysana qaatay suulina galay marka wuu hubaa inuu weyse qaato inuu suuli galana wuu hubaa laakiin ma garanayo midkoodii horreeyey weyse qaadkaa horreeyey dabeetana suuli u baahda u galay mise marka hore suuli u galay dabeetana wuu weysaystay midkoodii horreeyey ma garanayo laakiin labada wuu hubaa labada wuu hubaa haddaba muxuu samaynaya ma rajaxayaa mise wayse la-aantii ka jabtay buu rajaxaya fii hadi اxaala waxaa loo laabanayaa labadooda la hubo wixii ka horeeyey lidkiisa ayuu qaadanaya oo haddii uu ka horreeyey labadoodaba xada oo marka hore uusan weyse qabin labadooda intan cadceed soo bixin ka muxuu xaaladiisa ahayd maalan ma weyse qabinba cadceedda ka hor intayna soo bixin fi hadi xaala hadaba waxa weeye waa mutadahir hadda uu dahaaro qabaa waayo waxa weeye wuxuu hubay in uusan weyse qabin ayuu hubay wuxuuna hubaa weyse qaad la-aantaas inay ka dambeysay dahaaro laakiin wuxuu ka shakiyey in xadad uu ka dambeeyey inuusan ka dambeyn buu ka shakiyey waxaana asal ah inuusan waxba ka dambeyn taas asal ah waxaa kaloo la mid ah taas taa cagsigeedo haddii markii hore uu weyse qabay intaysa cadceed soo bixin hadda waxa weeye waa muxdid maxaa yeelay wuxuu hubaa in markii hore uu dahaaro qabay intaysa cadceed soo bixin xadana uu ka dambe xadas uu ka dambeeyena wuu hubaa laakiin wuxuu ka shakiyey in xadadkaa dambe ee dahaaro ka dambeysay in kale uu ka shakiyey waxaana asal inaysan dahaaro ka dambeyn marka asalkii baan qabsan labadii suuraba saa darteed waxaa weeye fadidu maa qablahumaa labadooda uu ka tegay maadaama ka sheekay wixii ka horreeyey lidkiisa ayuu qabsanayaa haddii labadaas wixii ka horreeyeyba uusa xataa garanayn labadooda wixii ka horreyey ma garanayo labadoodana ma garanayo midkoodi horreeyey wixii ka horreeyeyna ma garanayo qofkan waxa wey qof haafil ah fii hadi alxaala waxa weeye weyse qaadanaya fii kulli axwaal weyse qaadanaya sababtoo ah maadaama uu uu ka shakiyeyba dahaaradiisii dee shaki salaad lagu tukan mahaye markaa wuu dahaaro qaadanayaa wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed